ka guri guri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geed geed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garisiriyey gelin gelin ka daran garyagaris hirtiyey gelingelin ka daran gobolgobol ka go'ay garabgarab ka tegay geed labada dhinac qofba gees harsamay gobol gobol ka go'ay gole gole u duday garab garab ka tegay geed labada dhinac qofbageeshab wanaagsan saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka xog horeys idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho diidiyow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay haba u labayn somali sudaneys somali sudanes hosbital s s h brimer waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeennimo isniin ay sii baxayso talaado ayaa soo gelayso taariikhduna waxaay ku beegan tahay labaatanka bisha koo iyo ee nofembar sanada labada kun qodobada caawa barnaamijka xog aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah debley hubaysan iyo ciidamo ka tirsan booliiska soomaaliya oo iska horimaad uu maanta ku dhex maray deegaanka garasbaalley ee duleedka muqdisho iyadoo halkaas uu ku dhintay allah u naxariistay xidigla ka tirsan booliiska soomaaliya haddaba waxaan eegi doonaa waxa sababay iskahorimaadkan booliiska gaasbaaley baa ku baxay booliiska gaasbaaley markay ka daba tageen iskahorimaada meesha ka dhacay nin sarkaal oo ka tirsanaa saldhigga gaasbaaley baa ku dhintay muqaadinkiina waa lasoo furtay wararkii ugu dambeeyey ciidamada xooga dalka iyo kuwa dadka deegaanka oo howlgal qorshaysan oo ay ka fuliyeen galbeedka degmada xaradheere ku dilay xubna ka tirsan al-shabaab halkaas oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadkan iyagoo ka qaadayay dadka iyo gaadiidkaba lacagaha ay ugu yeeraan sakawaadka waxaa sidoo kale barnaamijka ku dhegeysan doonta ra-iisul wasaare xamse cabdi barre waxa uu gaaray maanta degmada doolow ee gobolka gedo oo ay ku dhifteen fatahaadaha iyo daadadka ka dhashay rababka dayrta ah ee koonfurta soomaaliya sida ba-an u saameeyey waxaana uu kulamo la qaatay mas-uuliyiin ka tirsan jubbaland iyo gobolka gedo wararkii ugu dambeeyey ayaan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal waxaa sidoo kale caawo barnaamijka ku dhegeysan doontaan dowladda ingiriiska waxay soomaaliya ugu deeqday boqol milyan si kor loogu qaado dhaqaalaha dalka xilli halkaas uu ku sugan yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud kulamana uu la qaatay ra-iisul wasaaraha dalka ingiriiska qodobadaas iyo qodobadii kale nagu soo korro intaan barnaamijkeena ku guda jirna ayaad maqli doontaan saaxiibayaal xubintii kala amaanaya sidoo kale qaybka ha ah barnaamijkeenna gabagabadana waxaad ku maqli doontaan inta wiil xadeelay muka soqorka kira salaad soo cumar ayaa farsameynaya waxaan ahay siciid cabdiraxmaan cali waa mar kale iyo xog war maanta diyaas baa dee igu soo waaratay bal sugaan ka qabtee halow war waa ismaaciil oosle xaaladda dalka iga waran khawaarij midhkama hadhin waa la dabar jaray war waa war fiicanay hadda muqdisho ma nabadbaa dhismayaasha ka socda iyo bilicdiiyo quruxdii horow markana waa haba ka sheekayn war haddaan aamina kobanhagen yuusuf london faa'iise rooma caasho swiden axmed airelan iyo cali jermaniba wacayaa oon soo wada kaxaynayaa ee waddooyinka muqdisho iiga waran sidaan u dhisannay sibaa la jirtaan ku idhi waa indhadaraandar kaalayoo iska arag xaadda war waxaa soo beena maxaad miskiinka ugu sheegaysaa ma waddooyin baa noo dhisan harooyin marku roobku do'o biyuhu galaan baa noo dhisane shakhsi mas-uuliyaddiisa gabay aani waxba igama gelin laakiinse qurbajoog waan u faanayaa dalkayga horumarkiisana waan ku faanayaa gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan subtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran la lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulanti haboon idin leenahay haddii aynu ku bilowno deegaanka garsbaalley ee duleedka magaalada muqdisho maanta waxaa iska hor imaad uu halkaasi ku dhex maray maleeshiyaad hubaysan iyo ciidamo ka tirsan booliiska soomaaliya waxaana iska hor imaadkaasi ku geeriyooday xidig le daahir yuusuf oo ka tirsanaa booliiska sidoo kalena booliiska deegaanka garsbaalley ayaa weerarkan ku qaaday markii ay ka warheleen dibleydan oo afduubatay muwaadin soomaali ah sida ay noo sheegeen maamulka deegaanka garsbaalley waxaa iska hor imaadka kadib ay soo furteen ciidamada booliiska muwaadinkii la afduubtay iyadoo sidoo kalena lasoo qabtay xubnihii afduubtay ee hubaysnaa sida la sheegay waxaa jira hatuhuno ku aadan in xubnaha afduubtay ay u afduubteen ninkaas dhowaan in ay shil gaari galeen kadibna ninka uu soo watay eh, xubno hubaysan oo ciidamada dowladda ka tirsan inkastoo aan la xaqiijin in eh, ay ka tirsan yihiin ciidamada bolisiyo malataara oo la sheegay inay ka tirsanaayeen ciidamada falkan ku kacay ee muwaadinka afduubtay sidoo kale booliiska soomaaliya ee soo furtay waxa eh, ay sheegeen inuu ka geeriyooday muwaadinkan kadib iska horimaad iyaga iyo debleydii dhex maray oo uu ku baxay xidigle daahir waa xidigle daahir yuusuf oo ka tirsanaa booliiska soomaaliya maamulka deegaanka garasbaaley gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee deegaankaasi cali daahir cabdulaahi guuleed ayaa inooga warbixiyey wixii maanta ka dhacay garsbaaley salaamay garsbaaley waxweyn kama ah dhicin in sarkaal soomaaliyada boliis ah maanta ku dhintay cabasho ayaana soo gaartay nin la afduubtay booliiska garsbaaley baa ku baxay booliiska garsbaaley markay ka daba tageen iska horimaada meesha ka dhacay in sarkaal oo ka tirsanaa saldhigga garsbaaley baa ku dhintay muqaadinkiina waa soo furtay qaahimeentii ninkaas afduubana waa gacantay ku jiraan sharcigaana la horgeynaya yay taha marka cidda afduubata ninkaas muxuuse ahaa asigu qof shacaba miyuu ahaa mise qof xil dowladeed ama mas-uul ah hay-adaha ku shaqada leh ayaanu ka sugaynaa faahfaahintaas hmm. mar hadii ay gacanta ku jiraan malo waa laga fiican yahay marka hay-adaha ku shaqada leh ayaanu ka wa iyagaa bayaanin doona iyagaa meeshay salka dhigaan sheegi doona inta u dhaafi mayno eh, maxaad ku maqasheen laakiin idinku maadaama aad kiiskan idinku dadkii fulinaya aad heedeen oo deegaanka arrinkan ay ka dhacday laaba waxaan xaqiiqo ahayn bulshada soomaaliyeed looma sheegayo nimankaasi burcad nin afduubtay weeye wixii maaragtay intaas ka dheeriyana hay-adaha ku shaqada leh ayaa baaraya ayagaana uga dambaynaynaa maxaa ka jira marka wararka sheegaya inay ahaayeen ciidamo ka tirsan ciidamada dawladda inay falkan ka dambeeyeen anugu warkaas ah maaragtay waa ciidan dawladeedna ma oran wax ka jira iyo maaragtay wax aan ka jirinna mm. waxaan u daynaynaa hay-adaha ku shaqada leh waxaa la sheegay in aano ninkaas loo afduubtay ma jirtaa warkaas wallaahi afduubkaas iyo ciddii ka dambaysaba anuu ma rabo inaan horkaco waayahay maxaa faahfaahin guud naga sii kartaa marka xaalka deegaanka guud ahaan iyo dhacdooyinka deegaanka xaaladiisu waa heer sare wax burbaleyni kama jiraan hadii alla ku idmayo eegan baan ku jirnaa annaga shacabka soomaaliyeed meeshii cabasha ka timaado saacad walba iyo goor walba oy tahay waa gurmanaynaa waxaa jira dhacdooyin noocaan oo soo noqnoqday ma jirta miyaa qorshe kaga degsan oo aad ka hortegaysaan arrimahan hadda waxa weeye wax walba kahortag ama waa ka dabatag wixii aan laga hortagina dee waa ka dabategaynaa inta laga hortagaana badan marka haddii alla kuu idmayo nina waxa weeye garas baa ley ammaankeedu waa sugan yahay waxbar badani kama jiraan dhibaata kama jirto sarkaalkana maanta ku dhintana eeshi u fiicnay isagoo muwaadin soomaaliyeed badbaadinaya ayuu dhintay annagoo dhanna sidaasaanu doonaynaa sidaan maamul u nahay sidaan ciidan u nahay annagoo shacabka soomaaliya u khidmaynayna inaan dhimanno wax nooga fiican ma jiraan falalka amni darada ah ee ka dhaco deegaanka marka maxaa idinkaga degsan oo qorshayaal ah sideese ula howlgashaan laamaha ammaanka ee kala duwan ee ka howlgala guud ahaan caasimada iyo daafaheedaba si wanaagsan baanu iskugu xirannahay haddaan isku xirnaan lahayn sidaani maba dhacdeenba akhbaarta markay saa usoo dhacdo ciidamadu waxa weeye waa reedi horay maaragta ay ka gurmanayaan marka maamul iyo ciidan garas baa leey waa isku xiranta waa twenty deegaanka ciidamada booliiska soomaaliyeed baa ku ciidamada waxaa ku sugan booliisyada militaro ciidamada nabad sugidta soomaaliyeed waa joogaan iyaguna waxa weeye degmadu ciidamadeedu de waa ciidamadaas maaragtay magaalada muqdisho ka shaqeeya howlgalkan maanta yaa fuliya marka oo ku guulaystay in ay soo qabtaan raggan hubaysan waaba dareemaysaa cidda fulisay cidda fulisay waa dareemaysaa ciidanka garas baalley ayaa maaragtay hawshaan fuliyey ayagaana ku guulaystay iyadan anuu hadda kale sheesheegis wax micnaha iima laha ciidanka ammaanka ee garasbaanley ayaa maaragtay hawshaan fuliyey kuna guulaystay cid kale oo aada garab ka hesheen ma jirto miya cid kaleo garab dee aan uga baahanaa maba jirtaba ciidamadu waxa weeye waa twenty hadday bulshii militaar yihiin hadday boliis yihiin hadday nabadgud yihiin waa twenty waa isku xiran yihiin marka ciidanku iyaga askarabsada waaxyuhu waa la shaqeeyaan annagu waa la shaqeynaa maamulka degmada oo dhan iyo ciidamadu waa islaaha u galaan marka wax ka ma jiraan kaasi wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada deegaanka garsbaaley cali daahir cabdulaahi guuleed oo inooga warbixinayay dhacda maanta ka dhacday deegaankaas oo uu ku dhintay xidig la ka tirsan booliiska soomaaliya iyadoo maleeshiyaadkii abduubatana xubin ka mid ah dadka deegaanka ay gacanta kusoo dhigeen booliiska soomaaliya sida uu inoo xaqiijiyey barihii ugu dambeeyey waxaa soo badanayay wararka ku aadan in afduubyo ay ka dhacaan magaalada muqdisho iyo duleedkeeda iyadoo lasoo badbaadiyey dhowr qof oo kala duwan jaf lagu sixiyo godogodob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulanti haboon ayaad leenahay haddii aynu eegnana markan ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa waxa uu gaaray degmada doolow oo ay ku dhufteen daadad iyo fatahaado bishan aynu ku guda jirno halkaas oo khasaaro xoogan ay gaarsiiyeen daadadkii ku dhuftay iyo fatahaadihii waxaa dadka magaalada doolow ay ka barakaceen guud ahaan magaalada iyadoo ay buux dhaafiyeen guryaha magaalada doolow sidoo kale guud ahaan gobolka gedo waxaa ka taagan xaaladaha fatahaadaha iyo daadadka ku rogmaday ay sababeen ee dadku ay la dhibaatoonayaan iyadoo dadyow fara badan ay ku go-doonsan yihiin magaalada iyo daafaha magaalada goobo fara badan ay biyuhu xireen welina buuxdhaafka biyaha ayaa kordhaya oo biyuhu mm, halkii laga sugayay inay kala yaraadaan waa ay soo badanayaan sida dadka deegaanka ay soo warinayaan waxaa jira in khasaare ay geysteen biyaha iyo sidoo kale daadadka ka dhashay roobabka dayrta ee sanadkan da-aya koonfurta soomaaliyana waxaa aada markaa u saameeyey daadadka uu sababay roobka ra-iisul wasaaraha ayaa halkaasi lagu soo dhaweeyey waxaana uu halkaasi gaarsiiyey raashin iyo adeegyo loogu talagalay dadka ay saameynta ku reebteen biyaha iyadoo sidoo kale uu ra-iisul wasaaruhu uu sheegay in dadka loo gurmado loona baahan yahay in loo dheganuglaado digniinaha laga soo saarayo fatahaadaha iyo sidoo kale daadadka goobaha qaar ku rogmada waxa uu sheegay in aysan dhalo lahayn khasaaraha intaa la eg haddii loo nuglaa lahaa digniinihii ay bixinaysay hay-adda maaraynta masiibooyinka ra-iisul wasaare xamse cabdi bare oo kulamo la qaatay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland iyo maamulka gobolka gedo ayaa kala hadlay arrimo dhowr ah oo ku aadan sidii loo samata bixi lahaa dadka weli ku go-doonsan goobo kala duwan oo biyaha ay ku qarqinayaan meelihii ay ku sugnaayeen iyadoo sidoo kalena ay daadadkan ka dhalan karaan sida uu sheegay xaalada bini-aadanimo eh, isooga sheekayn mayno eh, maanta waxa yaala guud ahaan soomaaliya gaar ahaan gobolkan gedo oo meelihii ugu darnaa markii hore ah hadda waxaa saamaynta leh oo iyaguna dhibaato weyn runtii ay soo gaartay gobollo kaleoo aada u fara badan hiiraan jubbada dhexe oo hadda la sheegay inay degmooyinkii sida eh, saakow salagle eh, jilib cidna ma degana waa laga guuray waa hore ayagana la wixii dadkii joogay o dhan way iskaga carareen weliba degmooyinka xorta ah haddee ama aynu u dirno doon ama aan lafaheenaba ku tagno ama qof aynu kala hadalno waxun baa u jira waxun baa dabaqabatayn leh laakiin kuwaasi wax u nafa ma jiro ayaga ciduba uma noola marka cadow iyo waxaa kala goostay disasterkan ilaahay uu keenay oo ah daadadkan culayska badan dhibaatadaas waddanka oo dhan bay ka jirtaa sida la sheegayna meelihii ay ugu hortaabatay ee dhibaatada ugu waaweyn ay ka geysatay gobolkanaa ka mida ah. saamaynta ugu badan waxaa keenay waa webiyaashan webiga jubba iyo webigan hadda daawo oo haddaan fatahaadihiisa dhex fadhinaba isagiyo kii jubbaba isku soo daray waxyaabaha sii badiyey waxaa ka mid a buundooyinka go-ay oo halbowlihii isku xireeyey dadka dhaqaalaha nabadgelyada isu socodka wixii oo dhan buundooyinka go-ay weeye dhibaatada aadka u sii weyn runtii muddo dheer anigoo u mahad hay-adda maalinta musiibooyinka ayay digniina wadeen waxaan u malaynayaa saddexdii bilood oo inaga tagtay waxay ka shaqaynayeen digniinay ahaayeen roobab baa soo socda daadad baa soo socda meelaha webiyaasha halis weeye meelaha lagagtaa ee biyuhu ay maraan <coughs> iyo dooxooyinka ha laga fogaado intaan ogahay magaalada beledweyne oo weliba hal dhinaca ah. ayaa arrintaa waxoogaa u hogaansantay oo ka guurtay dadku ay ka guureen meesha soomaalidu waxaynu dhahnaa ma cilmulqeybkay ogyihiin waxaas goormay ma ilaahay bay iyagu la soo shireen warar badan baa soomaalidu ay dhahaan marka <clears throat> aada looma runtii looma qaadan waxay dadkii arkeen marka hal maroy daadadkii soo galeen saan sheegay markii horeba waxna waa wax roobka ku yimid waxna waa daadad socdaoo meel intay biyo ku dayeen kuwa daadadkaana daran oo sidaa hadda meeshaan hadda soo maraynay iyo xaafadii dad xalay nabad ku seexday un saaka arkay oo bad badweyn dhex fadhiya marka culayskaas ilaahay baa keenay saan sheegnay waa raxmaadka ilaahay laakiin raxmad kastayba nuqsaanteeday leedahay marka taas waa waan isooga tacsiyeynaynaa wixii inta inagaga dhimatay iyo inta inagaga hanti beeshay iyo intaa inagaga saamowday ee duur cidlaha fadhida iyo hooyada meesha cidladaa ku umulaysaa runtii waa xanuun badan tahay ilaahay baan baryaynaa in ilaahay inaga dulqaado oo xaalad ka fiican xaaladan uu dadkeenna oo uu nicmadan uu inooga dhigo nicmo aan dhib intaa ka badan aysan inoo geysan ayaan ilaahay ka baryaynaa subxaana wa tacaala cimiladan isbedeshay eh, ayaa aas-aas u ah in eh, marna abaar waxaan u malaynayaa dhowr bilood ka horun bay ahayd markii aynu aynu abaarta ka qayliyeynay oo aan naloo gurmado lahayn oo dadkeennu aan faaminkaha laga badbaadiyey ay xaaladdeenu maraysay iyo inay u dhintaan abaar darteed oo sagaal milyan oo neef ay nagaga dhinteen oo xoolaah oo dad gaaraya eh, soomaaliya oo one point five milyan gaaraya ay inay dhintaan halis igu jireen shalay un ahayd maantana intii oo barakacayaalah oo meeshii ka cararay oo meel kale ayaa ayaa joogta waxaasoo dhani wadamadu way kenya ka jirtaa eh, ethoobia ka jirtaa laakiin disasterka intan eg ma jiro sababtuna waxay tahay infrastructureski baa u dhisan dowladahoodii baa si fiican u factioning garaynaya o u shaqaynaya innaga marka koowaad waxaanoo dhan hal dawey leedahay waa inaan dawlad helnaa awood leh oo dhaqaalo leh oo eh, taasna dee waa process dheer bay inooga baahanta balorta inaan dalkii xoraysano ayaa kow ka ah soomaaliya haddaan nahay inaan dawlad usoo jeedsano in dawlad dhisanno ayaa laba ka ah marka waa arrin dheer marka arrintaas insha allah maanta inoo taalla oo ah emergenci-ga waxaan rajaynaynaa inay siday hadda walaashay aamina deegaanadaas ay sawirtay xildhibaanaddu waxaan rabnaa in maxmuudow si deg dega ah looga hawlgalo oo dadka la badbaadiyo halkan mucaawanada bilaabatay inay si saxa ah usoo gaarto oo si xawli ah ay usoo socoto waxaa innaga inala gudboon marka haddaynu soomaalina dowladeennu dadaal bay samaysay waana naga go-an tahay committed baan ku nahay inaan habeeniya maalin taagnaano dadkeena si loo badbaadin laha wax kastoon heli karno iyo wax kastoon haaban karno iyo cid kastoon garaaci soo garaaci karno way naga go-an tahay arrintaas waan ballan qaadaynaa inta kaaan raba inaan anigu hoosta ka xariiqa waxaa weeye raashin wuu imanaya dawana way imanaysaa way imanayaan daawo waa la keenaya raashinna waa la keeni insha allah laakiin wixii dhici jiray inuusan dhicin ku adkaynayaa madaxweynena waa joogaa madaxweyne haddee waxaan rabnaa in guddiyo la dhiso doolo gudi ay dhisato guddi gaara oo ay dhisato eh, eh, maxaan ku dhahaa celwam oo ay dhisato baardheere oo ay dhisato maxaan ku dhahay luuq buurdhuuba ool degmooyinka eh, waxyeeladu soo gaadhay oo dhan raashin waa la keenayaa laakiin raashinkaasi ma gaaray dadkii ma jiro ah, mise waxaa waaye a diversion a jiro waxaa waaye meelo kale wax marayaan taas in aad la soo weynaa Eh, waxaan u baahannahay howlahaas in hoos loogu dego waxaan u baahannahay inay eh, maamulku uu xil iska saaro heer degmo heer gobol eh, arrimahaas in aada iyo aad loo ilaaliyo oo dadka masaakiinta ah wixii loogu talagelay ay gaaraan wixii loogu talagelay inay gaaraan arrintaas aniga waxaan rabaa inaan aada hoosta ugu xariiqo runtii waana arrin muhiim ah in waan ku celinayaa raashin imaanayo oo dawo imaanayso oo gargaar imaanayo shakigigama jiro duruuf kasta aan ku jirno waa keenayna ilahay laakiin waxaan u baahannahay inay gaaraan dadkii iska lahaa qofkii eh, miskiinka ahaa inay gaaraan ayaan u baahannahay eh, taas mas-uuliyaddeeda waan wada qaadaynaa annagu ilaahay idankiis waxaanu eh, ku daba taagnaanaynaa iyadoo annagoo adeegsanaynaa hay-adda sodma wasaaradihii kala shaqaynayey iyo maxaan ku dhahaa madaxdii gobolka heer degmo eh, iyo heer state intaba eh, waan ku daba taagnaanaynaa eh, idinkana madaxweyne waxaan idinka codsanaynaa inaan hawsha xil la iska saaro oo maantadan wixii la keenay ee hadda la keenay yaa ugu daran in la yidhaahdo degmadii doolal xaggee fadhiyaan dadka ugu daran ee xalay guryihii ka baxay maanta ay tahay in la siiyo wixii ay cuni lahaayeen inaan ka bilowno taasaan anugu runtii hoostaada wax raganaya waan adkaynayaa arrintii wasiirku ka hadlay oo ah wada shaqaynta tan weliba xaaladan oo kale markay jirto waxa kastoo dhan bannaanka la dhigaa waxaa weeye ciidamadu waxay ka shaqeeyeen humanitarianka dadkay badbaadiyaan teendooyinkay xiraan hooyaday carruurta u qaadaan madaxweynuhu surwaal gaaban bu soo xirtaa dadko dhan waa sidaas marka meel aan ku kala harayna ma jirto taytaladii o dhan way dhammaanayaan wax oo dhan way dhammaanayaan kulligeen xilligan waxaynu diyaar u nahay oonu istaagaynaa dadkeenna saan ku badbaadin lahay maxaa baa dhimanaya oo halis ku ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre oo maanta gaaray degmada dolow ee gobolka gado ayuu ahaa halkaas oo uu gaarsiiyey raashin iyo agabyo ugu talagalay si ay dadka kaga dhigtaan kaalmo dadkaas oo saameyn baanay ku reebteen fatahadihii iyo daadadkii ku dhuftay magaaladaas guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo halawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaisku maran waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulanti haboon ayaa idin leenahay haddii aynu eegnana waxa ay dowladda ingiriiska soomaaliya ugu deeqday boqol milyan oo lagu horumarinayo kaabayaasha dhaqaalaha soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ku sugan magaalada london ee caasimadda ingiriiska waxaana uu kulamo la qaatay ra-iisul wasaaraha dalka ingiriiska rashiid sunaaga iyadoo markaa uu soo bandhigay sida soomaaliya ay mudnaanta u siinayso in ay mashaariic gargaar deg deg ah lagu weeciyo waa dhanka gargaarka lagu weeciyo dhanka mashaariicda iyo horumarinta si dadka soomaaliyeed ugu helaan faa-iido waarta madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa waxa uu kulamo sidoo kale la qaatay mas-uuliyiin halkaasi ku sugan war ka soo baxay villa soomaaliyana waxaa lagu yidhi madaxweynaha ayaa ka hadlay caqabadaha ku xiran nolosha dadka soomaaliyeed iyo dadaalada ay ku bixisay dowladiisa la tacaalidda macluushii ay la kuubsatay sanadkii labada kun labaiyo labaatankii iyo haatan dhibaatada culus ee ka jirta dalka oo ay sababeen dadadka roobka ka barakaciyey kumanaan qoys ra-iisul wasaaraha ingiriiska mudane rashiid sunaag ayaa ku dhawaaqay in boqortooyada boqortooyadu ay bilaabayso maalgelinta mashaariicda horumarineedka habayaasha dhaqaalaha iyo horumarinta beeraha ee soomaaliya isagoo carabka ku dhuftay in ay boqol milyan oo dollar ay arrintaas u qorsheeyeen dhanka kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo khudbad ka jeediyey shirka caalamiga ah ee ka hortaga cunayarida iyo aafooyinka sababa ayaa sheegay in soomaaliya ay waa udubdhexaad u noqon karto dadaalada caalamiga ah ee dabargoynta macluusha xaqiijinta tamarta iyo dalagyada beeraha madaxweyne ayaa xusay in ciidanka soomaaliyeed ay xoreeyeen in ka badan toddobaatan degmo iyo deegaano oo hodan ku ah dalagyada beeraha kuwaas oo al-shabaab ay curyaamiyeen wax soo saarkooda kadib markii ay nolosha u diideen dadkii beeraleyda ahaa ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay villa soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa lagu wadaa marka kulamadan ay soo gabagaboobaan inuu socdaalkiisa halkaas kusoo gabagabeeyo oo dib ugu soo noqdo dalka dhinaca kalena haddii aynu eegno waxaa maanta ciidamada xooga dalka ay howlgal qorshaysan ka fuliyeen deegaano dhaca galbeedka degmada xaradheere ee gobolka galgaduud maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab ayay ku dileen howlgalkan oo ay ka fuliyeen deegaan qiyaastii afartan kilomitir dhanka galbeed kaga beegan magaalada xaradheere laba xubnood oo ka tirsan kooxda al-shabaab oo halkaasi jagboyntii u yiilay ayayna ku dileen ciidamadu iyadoo halkaas ay ku qaadayeen sida la sheegay lacago baad ah oo al-shabaab ay ugu yeerto sakawaad khasaaraha ayaa la sheegay sidoo kale in uu intaasi ka badan yahay iyadoo ciidamada xoogga dalka ay weli wadaan howlgalka kooxda al-shabaab ay ku bartilmaameysanayaan ee deegaanada koonfurta gobolka mudug dhaca ay ka wadaan maalmaha soo aadan ayaa sidoo kale lagu wadaa in howlgallo qorshaysan ay ka fuliyaan deegaano hoos yimaada deegaano dhowr ah oo koonfurta gobolka mudug dhaca sida camaara shabeelow iyo sidoo kale deegaano kale oo hoostaga ah degmada xardheere ee gobolka galgaduud gafgaf loogu sixiyo godob godob dhashiyo talawaada guracan la lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran weli xog waraysi aad maqlaysaan qaybihii ugu dambeeyey barnaamijkeena ee isla sii gaaraynaa markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihi gobolada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa warkalamaanay eh. dalka anaa xukuma iyo dir laysku maamulo soomaalidu ka daashaye eh. doorashiya madirir baa maanta laysku darayaa eh. kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay war bashiir waxaa la yidhi darandoriya darandoriya naasnaasi dabadeed war kalamaanay qofkii danihiisa moog amase dambanaa la yidhi lodiisaa dibi dhashee in reer yurub lagu daydiyo dimuqraadiyad lagu kadsoon siyaasadu daraja ma kalluun weeyaan u qodan duulkan micnaheeda garan si gaara ah dalkeenna iyo soomaalida wow dilliin damaacigu waa beley xilkay wada doonayaan midkooda helaa darsada durduro wuxuu sii galaa seetiyo dabar aan lahayn siduu yahay ruux derderan balaaya daftoo la maray inuu dadka laayo oo maryaha daadjuu sigta ha yeeshee dowladdiiyo kursiga loo deedan yahay midkii ku dangiigsadow hays odhan danahaga qura kaliya uundaydaye midnimo lagu diirsadayo daryaal qarannimo lahow haddii kale dacasyaqaa damiirlaa waa noqee shisheeyaha dabaliqnow dimuquraadiyaho dadweynuhu madaxdoora soo dooraha ayaanaan qabaha eh. waa yaaba xaal lagu diidan yahay war cabdulow dimuquraadiyadda eh. nin walba leeg intuu ka tasho inuu isdoorto maaha haddaba wa dagaal maxaa isu keenahaya war dimuquraadiyad iyo doorasho hadday daaca tahay eh. laguma dagaalamo ninkii la diidaana waa iska tagaa naw waar walaweynay intaa muuse ma u sheegi weydeen war wasiirka arrimaha gudaha axmed macalin fiqi oo ka qayb galay munaasabad lagu taageerayay gabar barasaab ka noqotay maraykanka wuxuu yidhi dimuquraadiyadda maraykanka ka dhacda oo ay kusoo soo baxday naadiya oo kalaa ka dhici doonta soomaaliya ee haloo diyaargaroobo war wasiir fiqi miy uusan ogayn dagaal shabaab iyo daadad in dadku lugaa kula jiraan warna miyow dimuquraadi aanu nahay dimuquraadi aanu nahay soomalilan ka dheegi jirnay waanu socod u haytay ma noo dhaaftana waalmadayow haddaadaas canow tegaysid annagu kaama hor joognee dimuqraadiyadeeda noo da warwaaqlow maadna aadan dhaqtana sidaas war weliba dheegi jiray ummadu ummadu way daalan ummadu ummadu way daalan tahay eh. inay deganaan heshiyo eh. dimuquraatiyabay rabtaa iyo kala dambayn war waxaa kaloo la yidhi eh. diinta dhowrayna dhaqankana daryeelayna dunidiyo casriga maanta inta danaha lagu gaadhay innagoo ku dayanayna dooro ha lagu doorto miyay taagan tahay war bashiiro waxaa kaloo la yidhi duubka xidhan karaa oo doonta wadi kara nin la doortay oo mudan waremadeeraadin waliba ku tabtay innaguna derajadaasaan duuca iyo kalsooni baan ugu sii daraynaa war doorashada dagaal meelma wada galaan anigu haddaan deni aha waxaan odhan lahaa walaalayaalo way doortay uba ku dooran mayna ugu jawaabaan hadda xaggee dagaal ku hurhaya war bashiira waliba kaerfaday an owal dili kor go'o magaan lawriga ka jabay boowe maa ka joogtaanin warmadeeyo war ma hayside eh. bashiir toban jeer buu kugu yidhi puntland arrimaheeda ayada xallisanaysa haddana inay xallisatay aa muuqato islaan ciise iyo madaxweyne deni xal saacado badan bay wada hadlayeen kadibna islaan ciisoo la hadlay odayaasha dhaqanka iyo bulshada reer garow wuxuu yidhi dagaal dhici maayo aniga madaxweynuhuna waxaan isku afgarannay eh. magaaladan inaan wax dagaalii ka dhicin marka dadku ha isdejiyeen nabadna ha ku joogeen war hadeba wax madow maragaha jira intee idin lahaa eh. kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay war kalemaanay war ma haysaane soomaaliya meeshaad ogeedeen ma joogto haye buubtay war ma somalilan baa la ixtiraafay ma wahde xaggee aaday war horta soomaaliya inay tagtay anugu waxaan ogaaday markay jabuuti dayax gacmeed cirka u dirtay dalabow haddaan saaray ka warranay oon cagta cagteera ka soo degday now war hadda cabdulla ma cirbixiyeen baa tahay warbow miyaanad maqleen maalindhood goortuu lahaa orgu fuulayaa iyo qabaal mii ka dhiganaaba alla ilahay mardhow waa inaan dayaxa gaarnaay irma roogno dhulna ma roogno madeeyaan ka dheegi jira dayaxa guudkiisa sareeyo daruuraha kala dhex qaadni cabdullow eh, warwarka waa iga qasteen waana falantiin mana fiyoobidiine eh. taariikhda markii ugu horraysay soomaaliya eh. diyaarad ka baxday garoonka aadan cadde oo aan meel kale ku hakan oo waddan kala sii marin ayaa duulimaa toosa waxay ku tagtay ingiriiska yyyaa goorma ingiriiska afgooya laga dhigay warya soomaaliya waa tabtay mayniin la haytay tabay diyaarada ahaayeenna war kale maanay warkaas ka fiirsada ubow xitaa meela shidaalkama haysan sii shuban miyaa warwarka ha ku soo boodinina hanayga dhex gelinina madaxweyne xasan shiikaa diyaarada saarnaa barqadiioo halkaan ka baxay londonna maqhribkiiu ku tukaday wuxuuna shir guddoominayaa shir caalami ah oo looga hadlayo cunnada adduunka war madawiinaga hobusbahi nimantiisreebareebeeha inay kala dardaarmi war madaxoo naga joog madaxweyne lafta garanaa sii fiiri la yidhi war goormaan ingiriiska madax ka noqon horta marka madaxweynuhu shir ku qabanayo war wakhtigii hore madaxweyne xasan sheekh shirar badan oo ingiriiska lagu qabtay waxaa guddoominayey ra'iisul wasaaraha ingiriiska iyo madaxweynaha kanna madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ingiriiska guddoominayaa la yidhi waar walla weynay ingiriiska naga qaadeen annagaaba jaaraan ahayn warba waaqlo waa fursade xasan iyo ingiriiskiisa istaaf weydiisataan nin war bashiiro gorsashadan ma iska daysaan annageenna wareerisay wixii ninka daalanin maa u diimoonaa layidhi war dhaaf eelkaka laguursudo aryaadhaha war hee ma haysiina ra'iisul xamsa dooloobow dig ka yiriyaa la yidhi dooni ma qaatay warba ninka daadku qaadee doonnidu qaaday hadda madaxweyne ku-xigeenka jubbaland weeye war hadda muuxaad nalada sayid aadan khatarow galay war khatar ma geline dadkiisa u gurmanaya ra'iisul wasaaraha dirga allah ka dhowaya latina war madayow madadaad sitaa dirgax dheela aryaadhaha warkaan hanaga dhex gelina waa waalan tihiin wasaaraha madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayd aadanaa soo dhoweeye daadka iyo dhibaatada ummadda haysowna inuu indihiisa ku arko u tega maha kismaayo inuu usii gudbi doonana waa la sheegay gobolka gedana meelo kale inuu ka tegi doono waa la sheegay baydhabo kamida meelaha daadku qaadana inuu soo mari doono waa la sheegay haye liti gobolaan iska daray aryamadahayow baabuur dareeraw makorow aad dhihi jirtay baabuur ma soco karoo doon kaliyahaa lagu socaha ahaa la yidhi warkalamaana war ma haysiine dhibaatada daadadka iyo fatahaadaha iyo oonka iyo abaaraha iyo kulaylaha soo noqnoqda waxaa sabab u ahaa layidhi isbedelka cimilada adduunka isbedelka cimilada adduunka qudheedana waxaa sabab u ahaa layidhi wadamada warshadaha waaweyn laho qaaca faraha badan hawada ku sii daaya dhibaatada wadamadaas waaweyne abuureenna waxaa u nugulaa layidhi wadamada taagta yar sida soomaaliya oo kale waana taas waxaa annaga oonka iyo fatahaada talantaaligaa nugu baabi'inayaa inkastoo anaga nafteennu aan qayb ka nahay oo aan dhulkii nabaadguurinno oo dhirtii xaalufinayno wasiirka wasaaradda degaanka khadiija almaqsuumina waxay tidhi waddammada waaweynay dhibaatooyinka ay geystaan waa inay magdhow ka bixiyaan ummadeenana qof kastaa waa inuu ku dadaalo inuu geed beero kuwa goynayana gacmaha laga qabto war wasiirad khadiija almaqsuumi wasaaradda eberta ka bilowday shirar caalamiyaho ay adduunka kula xisaabtamaysayna abaabulaysa abaa la yidhi hadda la kala teg oradse maahan war wasiir xamse la dhihi jiriyo hadda ka hore waxaa loo dhiibay wasaarad markaas la asaasay ka hortaga masiibooyinka la yidhaahdo kadibna shir jaraa'id intuu qabta wuxuu muxuu yidhi eh. meelaan hal xafiis lahaynaa lii magacaabay oo kadib intou aadamu gurigow kiraystay kaali xafiisu sagxadanka bilowna uu ku dilaynka fadheeda fadaahay war almaqsuunuuna sagxadday ka bilowda haddana wasaaradeeda wasaaradaha kuwa ugu shidan bay ku jirtaa dawlo walshaltabi roorna ma ah eh. waar wallaweynay war ma haysiine eh. idinkuunbaa isku dhex meeraysanayee qaranka somalilan wuxuu gacanta ku dhigay hub badan oo laascaanood loo waday waaqlow jananeedi eeyohayan hagubadeena waar qaranka sirdoonkiisa indho quraan yuu leeyahay dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa war kalmaanay war mahaysiina gobolka jubbada dhexe gacanta shabaab ku jiray dadkii oo dhan waa ka soo barakaceen sababtaa gurmad iyo gargaar midna uma oggola waxay haysteen hore ay u qaateen ayahee farxaanoo macal cabdallabiroola war kalluumbiyola'aan ma noolaa karee amay soo raaceen war hadda garawaaga cid uu ku gamba kara ma jirto war kalmaanay war mahaysiina waanta waxay ku beegan tahaa maalinta qaramada midoobe u aqoonsatay maalinta ka carruurta adduunka marka waxaan la yaabanahay waddamada waaweyn ee qaramada midoobey madaxda ka ah carruurta reer falastiin carruur bini'aadan uma yaqaaniin miya war guud ee qaramada midoobe antonio guteres wuxuu yidhi maalin kasta khaza waxaa lagu xasuuqaa carruurta reer falastiin wax la aqbali karo iyo wax la qaadan karana ma ahan waxa khaza ka dhacayna haddii la sii daawado karaamada bini'aadamka ay hoos u dhigaysaa war kalemaanay war ma haysaan maalin dhoweed madaxweynaha shiinaha iyo madaxweynaha maraykankaa kulmay dabeedna markay sheekaysteen madaxweynaha maraykanku xaquul kala hadlay madaxweynaha shiinaha kadibna madaxweynaha shiinaha jimbin waadhow la caddeeyaa layidhi beentisaryaabay warmadayba hega dhexgelina quburo fasirta hadalkooda waxay dhaheen madaxweynaha shiinuhu wuxuu ku qoslay baa layidhi war adoo ka dambeeya waxa qase ka dhacaya miyaad xaquuq biniaadan ka hadlaysaa marka anna waxaan u fasiray qosolka madaxweynaha shiinaha xaquuqdaay aryaadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi nimaad inow ku ajaara ogtahay ma la aamiina nimaad inow Eh. war kalamaanay war ma haysiine eh. ciidanka kumaan doosta gorgor ee ku sugan shabeelow eh. macalaa taliyahooda suulnuuge iyo koox ka mida kalamaanoo cabdikuus iyo hankoolka galmudug ka mid yihiin kalamaanay furuntu ku soo qabteen ayagoo fadhi weyn meegaartay si fiicanna waa u koobiyeeyeen laakiin waxaa iigu darnaa sargaal kalamaan la hadlay oo weliba sidii hankool u gabiyey warkaasi maliibaan lugcad buu ahaa warwariye kuuma sheegina kumaan doos booddaan kuu sheegnay naga sug war maxay u odhan waayeen maska ma cuntiin siday cuntiin war maswaayiryahe macalaa khawaariijtay cunaane wuxuu yidhi markii aan kuluulaystay qadka kaamil u eego adinkaa ka dhex kooyee kalamaani dhegaysta kabta aan ka hadlayno kaadadkii xamarweyniya kaaraan maaha salkeede waa shabeelow korkiisaoo kulayl baa ka socdee kaarabiinadiiniyo kuuryaan ma wadatiin kulmiye kulama jiiro kulmiye kaamana jiiro ee adigu ha iskurbayn kamanas laabas mayinkadari waayen war kalamaan dagaal waa taqaan waana diriraane difaac laguma gaariyo inay dad iska tiirshaane wakaa doorka ay dheelayaan dunidu eegeehe maxay doqonta ugu sheegayaan diracyo weeyaan haye kumaandoonsa iska bareejahe war kalamaanay war mahaysiin maxkamadda ciidamada waxaa la soo saaray eedaysanayaal khawaarija oo mid ka mid ii qoys qarax ku laayey eedaysanaha labaada qof dumara ahaydna waa qarinaysoo gabaaday u ahayd baa markii loogu tagana waxay tihi habaryar baan u ahay kadib markii maxkamadda la hor keenana ways aqoo waayeen amiir jilibso jogaana isku xidhaa la yidhioo labadooda hore isuma aqoonin hadda wiilkii iyo habaryartiisii guriga isla deganaayo sharcidarrada ku wada noolaa shirqoolka dadkana wada maleegayey midba midka kale magac bilaashuu u yaqaani war magacyadu waa xararkii mataqaanide waar shuuta iskaga xaragooda marka war kalemaanay war mahaysaan boosaaso waxaa lagu qabtaa la yidhi qaraxyo daacish ay u diyaarisay goobo ganacsi in lagu qarxiyo war ma baadiyay u diideen ma dukaamaa gaaloobay oo ganacsigu ma ridoobaa war aryaaba ridda loo leeya maalaab loo daahaya war cabdikuusoo halganku dhabka yahay oo furunta ka haysay waxau yidhi inta haanta qabada ah qaarka sare bannaan yahay taa kana qabyada tahay kay qalloola tahayo wayno qori afki afkiiyo ololada lululay nimayoho udalamabeero manaboho sidigeero nimayoho udalamabeero manaboho sidigeero barbaarkeenu beexya xagaashba nafhadaad midashnoodeen burbadool ku jirma nafhadaad midashnoodeen burbadool ku jirma macdan buur ku sheekaala cilmiga in badan dheere

aan baroorbiyo baaqayayla garan doonan waxaanahay bukaan soon baaqayayla garan doonan waxaanahay bukaan soon keligay haddaan booyo haddii aan baroorbiyo keligay haddaan قلبي أنظر بيه باقي إلى قرندور وحنا حيبك أنصر باقي إلى قرندور وحنا حيبك أنصر baaqay buqaansoon baaqayayla garan xoole iyo baawur lagu faaro bukatiyo nafuudiyo ileel hawlku bogan waaye bafadiyo anaa xoole iyo baawur lagu faaro bafadiyo anaa xoole iyo baawur lagu faaro mukatiyo naftoodiyo ileen hawlku ogaay keligay adaamboy haddii aan baroordhigo keligay adaamboy haddii aan baroordhigo baaqay